الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ورضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد allahuma callimna bima yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaan kusoo jirnay kitaabkii adducaa min alkitaabi wasunna waxaanan in sha allahu tacaala kitaabka markuu noo dhammaado ku xijisiin doonaa alcilaaj alruqa walcilaaj bilkitaabi wasunna ayaa noogu xigi doonaa waxaan maraynay ducooyinka rasuulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam ka sugan ee uu ku ducaysan jiray qaarkoodna saxaabada ay weydiiyeen ee uu baray qaar kalena rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ummadda uugu duceeyey waxaan maraynay ducada sagaashan iyo labaad rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray اللهma إنii أعuudu bka min الجuuع faإnahu بئس الضaجيiع وأعuudu bka min الkhiyaanة faإnaha بئسة البطاanة xadiidka abu hurayra rasuulkeena salى الlahu عalيه waslم ka warinaya waana xadiid صaxiixa waxaa soo saaray abu dawuud baa soo saaray fi kitaabi اlwitri والنسائي kitaaب الاsتiعاadة ayuu ku soo saaray وبن أbي شhaybة وxasنه الألbaniي في صaحيiحi أbي dawuud marka waa xadiiث صaحيixa weeyaan rasuulkeena salى الlaهu عalيه waسلم wuxuu ilaahay ka magan gelayaa gaajo اللaهuma allow إنii أcuudu bika waxaan kaa magan geli min الjuuعi gaajaan kaa magan gelayaa xanuunkeeda gaajada hadday kugu dhacdana sabr badan bay u baahan tahay oo ilaahay sabar inuu kugu siiyo haddaad gaajootood xaaraan aadan ku dhicin tuuganimo inaadan ku dhicin waxyaaba allah subxaanahu wa tacaala uu xarimay si aadan ugu dhicin awalan marka horeba ilaahay ka magangal maxaa yeelay gaajo hadday kugu dhacdo awooddaadii oo dhan baa daciifaysa ilaahay aad ku caabudi lahayd sidoo kale maskaxdaadiina way wareeraysaa gaajo markay ku qabatood gaajooto afkaartaada markaada ayaa badanaysa waxyaabo xunxun baa laga yaabaa markaa inaad ku fikirto cibaadadaadii way yaraanaysaa muraaqabadii alle subxaanahu wa tacaala aada muraaqabeynaysa iyo macaasida iska ilaalinaysa way kugu yaraanaysaa markaad gaajooto sidoo kale qofka markuu gaajoodana caradiisa aad bay u badataa dad badanoo waxaa jira carowanaya qof carooday haddaad aragto bal adiga ha ku degdegin waxaa laga yaabaa inuu gaajaysan yahay qofka akhlaaqdiisa haddaa way hallaabaysaa markay gaajo badan ku dhacdo wuxuu ku hadlayo kama warqabo inuu fiican yahay inuu xun yahay sidaa awadeed waa in allah subxaana wa tacaala laga magangalaa sababtu maxay tahay fa inahu gaajadu riwaayaad kale waxay leedahay fainahaa fainahaa gaajadii bisa dajiic wax kula baryo gala tan ugu xun weeyaan gaajadu waxay sii daran tahay habeenkiibay sii darantah wax kula seexda oo aada la cawo gasho gaajada ugu xun maxaa yeele haddaad gaajooto habeenkii raaxadoo dhan baa markaa kaa tegaysa hurdo kaa iman mayso soo jeed sidoo kale kuuma fiicna ilmuhu markay gaajoodaanoo caanaha waayaan waad aragteen waa iska ooyeeyaan maanta biyaa la siinaya dadka haddayna waxba haysan qaar baa sokor u qasaya caana haddaynan haayin qaar baa hooyadii naaskii marmar ku duweysa hadday wax u weyso marka ilaahan lagama galo weeyaan ilaahay hadduu ku quudiyey oo uu gaajo kaa ilaaliya waa nicmo weyn wa wa acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangelayaa ayuu ohan jiray min alkhiyaana khiyaanaan kaa magangelayaa khiyaanadu waxay noqon kartaa xaqoo la khilaafo ama ummadoo la khiyaanoona way noqon kartaa oo beecii baa lagu khiyaanayaa guurkii baa lagu khiyaanayaa shirkadii dadkaad shirkada ahaydeen oo kale in la khiyaano sidoo kale ma bannaano taasaa laga magangelay allah subxaanaه wa tacaala ama ilaahay inaad khiyaanto rasuulkiisa aada khiyaanto allah subxaanaه wa tacaala maala takaaliiftuu dushaada saaray waajibaad waajibaadka inaad ka soo baxdood khiyaanin rasuulka sal اllahu alayhi wasalam waxyaaba badan oo amray baa jira inaan markaa khiyaanada ku dhicin fainahaa maxaa yeelay khiyaanadu aw bi'sat اlbiطaana bi'sa albiطaanana sidoo kale way soo aroortay qofka wuxuu saaxiib ka dhigto waxa weye khiyaanada ugu ugu daran wuxuu qarsado qofka maalan afkii wuxuu kaa tusaya inuusan ku khiyaanaynin calooshiina khiyaano u qarsoon qof baad u shaqaynaysaa korkii waxaad tusaysaa xisaabaad aan waxba ka jirin shirka tihiin waa sidaan sanadkan intaa la faa'iiday bishaan waxaasaa noo ziyaaday calooshina waxaa uga jirta khiyaana uga jirta inuu ku khiyaano laga yaababa qofkan alaabtiisiiba inuu aruursaday uu rabo inuu maarata wax badan la baxsado sida badanay dhacdaa qofka markaa wuxuu saaxiib ka dhigto oo u qarsado khiyaana ugu daran fa innahaa bisa albitaana wax caloosha lagu qarsado oo lala saaxiibo bitaanada waxaa ugu xun khiyaanada ugu xun allahna subxaanaه wa tacaala khiyaanada dadka iimaankale wuu uga digay wuxuu yidhi allah subxaanaه wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu اllaha wاrasuul watakunuu amaanaatikum waantum taclamuun kuwa iimaanka laga helayo war ilaahay ha khiyaanina oo waajibaadka iyo takaaliifta allah subxaanaه wa tacaala dushaada u saaraya ka soo baxa adigoon ilaahay caabudaynin sideed markaa rabtaa khayr inaad ku gaarto oo ilaahay khiyaanaya warasuul rasuulkana ha khiyaanina bilmukhaalafa rasuulka inaad khilaaftaan oo amarkiisii aada dhinac martaanna iska ilaaliya wa takuunu amaanaatikum qofka ilaahay hadduu khiyaano rasuulkana khiyaano ammaano ma leh haddaad ilaahay rasuulkiisa khiyaantaan sala allahu calayhi wasalam ammaanada laydiin dhiibayna waad khiyaanaysaan waxa weeyaan waa isdaba socdaan weeyaan qof markaa salaad aanan tukanaynin oo been sheegaya maxaarimta aanan iska ilaalin waxa ilaahay u xarimay sidee wax loogu aamini karaa qof rasuulkii aanan jeclayn sala allahu calayhi waaalihi wasalam aanan ka heebeysanaynin amarkiisii raacaynin wuxuu reebay aanan ka fogaanaynin siduu ammaano loo dhiibtay bani aadam u dhiibtay siduu u ilaalinaya watakhuunu amaanaatikum marka aada khiyaantaan ammaanada laydiin dhiibay wa antum taclamuun idinkoo og facalaa kulli xaal rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam ducada wanaagsan buu ku ducaysan jiray ducadii horeen xalay soo marnay ee hadmiga iyo qofka meel inuu ka soo dhaco iyo qaraqa iyo gubashada iyo intaa hore rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay shahaado inay tahay qofka maalan guri hadduu kusoo dumo badda hadday ku liqdo ama webigii ama barkadii aad ku dhimato waa shahiid qofka hadduu gubto waa shahiid weeyaan sidaasaa markaa allahna subxaanaه wa tacaala looga magangelayaa si adigoo diyaara ah, aan diyaar ahayn lagu qabanin adigoo toobad keenay oo wasiyadii qoray dardaarankaagii qoray baa la doonaya inay nafta ku timaado marka ilaahay taasaa looga magangelayaayo aan rabnay inaan baraarujino tii xalay aan soo marnay axaadiid tilmaamaysaa jiro xadiidka iyo ducada sagaashan iyo saddexaad waxa weeyaan inuu qofka ku ducayso ducadan wanaagsan ee rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam saxaabadiisa uu baray allaahumma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasli wاljumni wاlbukli wاlharami wاlqaswati wاlgaflati wاlcaylati wاdillati wاlmaskana waacuudu bika min alfaqri wاlkufr wاlshirki wاlfusuuqi wاshiqaaq wاlnifaaqi wاsumcati wاlriyaa waacuudu bika min alsamami wاlbakami wاljunuuni wاljudaami wاlbarasi wasayi'i اlasqaami xadiidka waxaa rasuulkeena sal allahu calayh wasalam ka wariyey khaadimkiisii anas ibnu malik radia allahu canhu xadiidkanna waa saxiixoo annasaa'i baa soo saaray wاlxaakim wاlbayhaqi wاطabaraaniy fi اlkabiir wاdiyaa almaqdasi fi lmukhtaarana wuu ku soo saaray waana xadiid saxiix oo saxaxahu اlalbaniyu fii saxiixi اljaamic rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ilaahay wuxuu ka magangeli jiray u ohan jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi cajzi baan kaa magangelayaa waan soo marnay oo cajzigii waxaan nidhi qofka waxa weeyaan inuu ku dhaco shay markaa u diida cibaadadii inuu la yimaado waalkasli rabbiya waxaan kaa magangelayaa wahsi baan kaa magangelayaa allaahuma inii acuudu bika min alcajzi cajzi baan kaa magangeli oo waajibaadkii dusha aada iga saartay inaan la iman waayo wاlkasli wahsi baan kaa magangelayaa rabbiyo wahsigiina waad garanaysaan allah subxaanaه wa tacaala arrinkaa wuxuu ku tilmaamay oo uu ku canaantay dadka munaafiqiinta lagu magacaabo inay salaada tukadaan iyagoo wahsanaya iyagoo si fiican u tukan karaa baynan u tukanaynin si wanaagsan walaa ya'tuuna الصalaaةa ilaa wahum kusaala waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala taasaa laga magangelaya marka allah subxaanah wa tacaala ilan waa min sifaati lmunaafiqiin weeyaan camal kastood qabanayso waxaa la rabaa adigoo nashiid ah oo cibaadadii jecel oo raalli ku ah inaad la timaado marka alle subxaanah wa tacaala inuu cajzi ka ilaaliyo ka magangal wاlbkli allah waxaan kaa magangelayaa bakaylnimaan kaa magangeli bakaylnimadana ma fiicno waxay noqon kartaa bakhaylnimadu markaa xaqa oonan la sheegin way noqon kartaa oo laga cabsado amarka alamru bilmacruuf oon lala imaanin sidoo kale bukhligu wuxuu noqon karaa xuquuqdii maaliga lagugu lahaa sakadii iyo inaad bixin weyso bukhliga waxay noqon kartaa diyaafadii martigelintii dad baa ku yimid oo kuu soo martiyey inaadan martigelin bakhaylnimada sidoo kale waxay noqon kartaa in dadka alle subxaanaه wa tacaala uu mas-uulkaaga dhigay oo mas-uuliyaddooda dushaada saaray inaad wax siin weyso oo aad ku gacan adkaato waxay wax ku baran lahaayeen waxay cuni lahaayeen hugii ay xiran lahaayeen meeshii ay degi lahaayeen inaad bixin weyso bakhaylnimadu arrimahaasoo dhan way soo gelaysaa wa acuudu bika rabbi waxaan kaa magangeli jumnigii waljumni fulaynimaan kaa magangelayaa fulaynimada marka waxay noqon kartaa inaad dagaalka ka cabsato fii sabiili اllaahi jala wacala sidoo kale fulaynimadu waxay noqon kartaa xaqa inaad caddayso inaad ka cabsato adigoo meel xaqa lagu caddayn kara jooga oo awood u leh afkii inaad ka hadasho maalan gacantii kama hadli kartid falyuayirhu biyadihi afkii baad kaga hadli kartaa inaad afkii kaga hadli weysood cabsatana waxa weeyaan fulinimada tan ilaah laga galo weeyaan waljumni baan kaa magangelayaa waalharami iyo duqni baan kaa magangelayaa waan soo marnay oo taa waan baraarujinnay ilaan qofka markuu duqoobo ilmihii oo kale buu noqon caruurtii ku jirtay markaa la ilaalinayay oo la xifdinayay oo kale buu qofku markuu weynaado noqonaya saxaaradii iskama ilaalin karo wuxuu garanaya male waa ay qaad waa ay dhig weeyaan taana ilaahay in laga magangalo rasuulku ka magangeli jiray waalqaswati waxaan kaa magangelayaa rabbiyow qalbi adeeg baan kaa magangelayaa qalbigaaga inuu adkaado oo mawcidadii iyo wacdiga waxba ay tari waayaan ama qalbigaaga inuu adkaado ciqaabta alle subxaanah wa tacaala iyo naarta aad ka cabsan weyso nin isdhigtay waxaan cadaabi qur-aanka uu ka sheekaynayo oo loo yaboohay dadka alle ku caasiyey inaynan ku cabsigelin oo qalbigaagu u adkaado qalbi adeegana waxa weeyaan waxaa keena qofka mucaasidu inuu aad iyo aad u galowlo fududaysto sida alle subxaanaه wa tacaala uu tilmaamay uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara kadib wuxuu yidhi qalbigoodiibaa adkaaday ama quluubtiinniibaa adkaatay min bacdi dalika fahiya kalxijaara waaba sida dhagxaan oo kale aw ashaddu quwa dhagax way ka dartaa qalbigu marbuu sidaa noqdaa qofka haddii wacdiga ilaahay uusan jilcinaynin oo cadaabtii alle subxaanahu wa tacaala aynan ku xambaaraynin waxyaabo badanoo macaasiya uu samaynayo inuu ka tago qofka qalbigiisa wuu adkaaday marka ilaahay qalbigaaga inuu adkaado ilaahay ka magangal oo ilaahay waxaad weydiisana qalbigaaga inuu jilco weydiiso rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam nin baa u yimid markaasu wuxuu yihi rasuulka allow qalbigay adkaadaya maxaan sameeya wax marka ay jilcinaya ma leh ma rabtaa yuu ku yidhi qalbigaaga inuu jilco haa qofka agoonka ah madaxa u salaax raashinna ha kula cuno qalbigaaga markaa wuu jilcanaanaya agoonta oo loo naxariisto agoontoo raashin la siiyo agoontoo la dhaqaaleeyo agoontoo madaxa loo salaaxo waxyaabaha qalbiga uu ku jilco weeyaan waalqaswati baan kaa magangelayaa waalkaflati iyo hilmaan baan kaa magangelayaa khayrka o dhan inaad hilmaanto qofkii wuu maqan yahayba khayr oo dhan kama warqabo wacdi iyo waciid ma garanayo meel khayr lagu haayo kama warqabo kaala khayr khayrnagiisa odhan maayo maanta o dhan wuxuu ku jiraa aflu ku jira waxaanoo dhan wuu moogaya waxaad is qofkan maxaa loo ballanqaaday walafla allahna subxaanaه wa tacaala dadka kitaabkiisa ka jeestay waa kan yidhi wahum fii gaflati mucriduun aflay ku sugan yihiin marka wahum fii afla mucriduuna iyagoo xaqii ka jeestay rabbiya waxaan kaa magangelayaa waalcaylati bifatxi اlcayni almuhmalah bay leeyihiin waxaan kaa magangelayaa gaajaan kaa magangelayaa caydhnimo ayaan kaa magangelayaa taas weeyaan waalcayla baan kaa magangelayaa ilan qofku hadday markaa eh, arrinkaa hadday ku dhacdana gaajo hadday ku dhacdo waxyaabo badan bay gaajadii markaa ku xambaaraysaa inuu dadkii tugsado la dhibsado inay dadka qaarkii yidhaahdaan war haddii ninkan mar kastuu waxna weydiisanayaa ilaahay markaa in laga magangalo oo irsaaqad dhexdhexaada ah, allah subxaana wa tacaala kafaafa ah. dadka aad kaga maaranto inuu ku siiyo walcayla baan kaa magangelayaa waadillati baan kaa magangelayaa alhawaan cala annaasi dadku inay markaa ku xaqiraan oo ay ku fududaystaan arrinkaana markaa way dhacaysaa markuu qalbigaaga adkaado oo ilaahay aad ka jeedsato waxaa kugu dhacay horta faqri baa kugu dhici faqri markuu kugu dhacana dadkii waa ku fududaysanayaan qofka faqiirkaa hadalkiisa qof dhegaysanaya male dadka majaalistooda ma imanayo allah subxaanahu wa tacaala laakiin haddaad hoos gasho oo aad ka magan gasho allah wuu ku sharfayaa wadilla waa cizadii ilaah la weydiisanayey waxa weeyaan didkeedii weeyaan cizadii xalay aan soo maraynay bicizatika baan rabbiyo waxaan weydiisanaya la lahaa didkeeda waxa weeyaan dillada weeyaan duribat calayhim اdillaةu wاlmaskana wabaa-uu bigadabin min allah aan soo mari doonnaa maskanadan waynoo soo socotaa rabbiyow dilladii baan kaa magangelayaa oo aad dushooda saartay dadka kugu caasiyey waalmaskana maskanaan kaa magangeli waa qilat اlmaali wa suuءu اlxaali weeyaan laba shay inay isugu kaa darsamaan maalan adigoo maal haysanin haddana cudur uu kugu sii dhacay ha cudur iyo faqrinimo iyo caydhnimo hadday isugu kaa darsamaan ka waran wاlmaskana taasuu rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam ohan jiray wاlfaqri baan kaa magangelayaa rabbiyow gacantayda inay madhnaato oo aanan waxba markaa haysanin baan kaa magangelayaa waalkufri gaalnimaan markaa kaa magangelayaa oo rabbiya waxaad i siisaa iimaan bacda aliimaanina inaan gaalnimo ku dhacon diintii ka noqdaan kaa magangelaya way dhacdaa arrinka rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam dad buu ka sheekeeyey oo markaa subaxaysanaya subaxdii iyagoo iimaan leh galabtiina iimaankii laga qaaday ama habeenkii bay baryo gelayaan iyagoo mu'miniina subaxdiina waxay markaa subaxaysanayaan igoo diintii ka baxay maxay sidaa ku kasbadeena ku heleen yabiicu diinahu bicaradi min addunya qaliil diintiisii buu iibsanaya nacuudu billaahi min dalik rabbiyow intaasoo dhan baan kaa magangeli wاlkufri washirki baan kaa magangelayaa gaalnimo iyo wاlfusuuqi faasiqnimaan kaa magangelayaa jidkan wanaagsan in ku toosnahay inaan ka leexdo maadaama allah uu ku hanuuniyey iimaan ku siiyey allah subxaanahu wa tacaala ku doortay ilaahay weydiiso inaadan markaa faasiq noqon dad badan bay sidaa ku dhacdaa anigoo markaa toosan inaa macasidii galo washaqaaqi baan kaa magangelayaa rabbiyow dhinac marid xaqii inaan dhinac maro ayaan kaa magangelaya shaqaaqa taasaa lagu magacaabaa xaqii adigoo arkaya oo garanaya oo dadkii xaqa ku toosanaana sidoo kale garanaya inaad dhinac ka marto taana waxaa keena badanaa xaqoo dhinac loo maro dooda badanna way keentaa haddaad noqoto qof dood badan oo maalintii oo dhan doodaya oo murmaya waxa weeyaan waxaa laga yaabaa marka dambe xaqii inaad ka leexato allah jala wacalaa wuxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum iskhilaafina marka hadoodina awooddiinnii baa tegaysa wanifaaqi rabbi yow markaa munaafiqnimaan kaa magangelayaa munaafiqnimadan hadde waa la garanayaa qofka waxa weeyaan afka wuxuu ka muujisanayaa inuu mumin yahay oo muslim yahay calooshiisana markaa gaalnima ka buuxda iimaankiibuu markaa muujisanayaa gaalnimana caloosha uga buuxda nacuudu billaahi min dalik acmaasha la sameeyo tan ugu xun weeyaan nifaaqa markaa ictiqaadina wuu noqon karaa camalina wuu noqon karaa labadaba alle subxaana wa tacaala markaa in laga magangalo kan ictiqaadiga haddii qofka wuxuu ka saaraya iimaankuu ka saaraya allah subxaana wa tacaala ka magan gal markaa wa acuudu bika min annifaaq wاnifaaqi baan kaa magangelayaa wاsumcati rabbiyo waxaan kaa magangeli istustus baan kaa magangelayaa sumcada waxay leeyihiin alikhbaaru biاlcamali weeyaan camal baad samaysaa dadka inaad u sheegto camal kuu qarsoon oo ilaahay uu kugu og yahay ama sadaqa ha ahaato ama cibaado ha ahaato ama soon kuu qarsoon wax kuu qarsoon dadka inaad u sheegto sumcada taa weeyaan wariyaa-i iyo rabbiyow markaa istustus baan kaa magangelayaa idhaaru lcibaadati liyaraaha annaas weeyaan tanna waxa weeyaan waxaad bannaanka soo dhiganayso dadki tusayso uma sheegaysid sumcada waxa weeyaan ismaqashiin waa dadka kuma arkaan ilaahay baa ku arka adigaa banaanka soo dhigayo waxaad leedaha waxaasaan sameeya waxaasaan sameeya sumcadii riyahana waxa weeyaan dadka kuma maqlayaane waad hor imaanaysaa adigaa tusaya sidaad u tukanaysay baad tusaysaa sidaad wax u bixinaysay baad tusaysaa labadaba markaa ilaahay waa laga mangelaya waa laba camaloo markaa isu dhow weeyaan waxaan kaa magangeli markaa min الnifaaqi baan kaa magangeli wالsumcati wالriyaa wa acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min الsamami dhega la-aan baan kaa magangelaya dhegaha inaan beelo oo la iga qaado owlaad wanaagsan oo dhegale rabbiyow inaad isiiso od igu imtixaamin wax dhegala min الsamam ilan ducada aada ducaysato owlaadaadana way gaaraysaa wاlbakami baan rabbiyow kaa magangelayaa bakamkana waxay leeyihiin waxa weeyaan in afka lagu qabto weeyaan oo aadan hadlin hadalka iyo carabka in lagu qabto afla inay kugu dhacdo ilan waa xubno wanaagsan weeyaan dhaga haddii lagaa qaado raaxo badan baa kaa tegaysa hadalkii ma hadli kartid waxba ma maqli kartid dhagaha markaa xubin weeyaan oo allah subxaanaه wa tacaala la doonayo in laga baryo inuu ku ilaaliyo maxaad u malaynaysaa marka haddaad ku dhegaysato wuxuusan allah subxaana wa tacaala raalli ka ahayn dhigaha wanaagsan ee intaas meel fog aada wax kaga maqlayso haddaad khayr ku dhegaysan weyso shar ku dhegaysato ilaahay umaadan shukrin walbakami baan rabbiyo kaa magan zamankan waa la isku imtixaamaa hadal la-aanta waxaad arkaysaa ilmo badanoon marka aanan hadlaynin autismka waxa lagu magacaabo ilmihii markaa waxa weeyaan caqli male wax ma maqlayaan qaarkood ma hadlayaan ilaah laga magangalo waljunuuni iyo rabbiya waxaan kaa magangelayaa waalli baan kaa magangelayo caqligii inuu uga tago waljudaami baan kaa magangelayaa judaanna waan kaa magangeli walbarasi iyo baraskii waan soo marnay waxa weeyaan xubnaha inay ku caddaadaan cadaan aad iyo aad u xuno markaa suuradaadii o dhan ay isbedesho wa sayi'i اlasqaami iyo cudurada xunxun baan rabbi uu kaa magangelayaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam sidaasuu ku ducaysan jiray waa daco markaa aada u wanaagsan oo caam a ah weeyaan oo la doonayo inaan xifdinno awlaadda la baro lagu ducaysto oo aanan markaa la mogaanin cuduradaasoo dhan zamankan way jiraanoo dadka way ku dhacaan cajzigaa wuu badan yahay oo qofku wuxuu ku leeyahay niho cajiz baa la isaarayo cibaadadii lama iman karo wahsigii waa jiraa oo min sifaati lmunaafiqiina cibaadadii marka laga wahsado fulaynimadii way badan tahay bukhligii wuu batay qaswat اlqalbi iyo kafladii waa badan yihiin arrimaha marka ilaahay waa in la weydiiso arrimaha inuusan kugu ridinood allah subxaanaه wa tacaala aad ka magan gasho cudurada xun ee zamankan badan sayi asqaami waan soo marnay cuduradoo dhan weeyaan iyo kuwa ugu xunxun waxay noqon karaan cudurada waayahan marka laga cabsado ee dadka ku dhaca inuusan allah subxaanaه wa tacaala markaa uusan kugu ridin junuunkiibaa ka mid a baa ka mid a ah, baraskiibaa ka mid ah, a ah, min sayi اasqaami weeyaan rasuulkeena sal اllahu alيh wasalam khaas buu allah subxaanaه wa tacaala uga magangeli jiray ducada sagaashan iyo afaraad rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min alfaqri wاlqilati wاdillati waacuudu bika min an adlima aw udlama xadiidka abu hurayra saxaabiga jaliilka cabdiraxmaan ibnu sakhr baa warinaya abu dawuud baa soo saaray xadiidka fii kitaabi اlwitri nasaa-ina sidoo kale kitaabu اlisticaada ayuu ku soo saaray waa xadiis saxiixo albanina wuu saxiixiyey fii saxiixi abi daawuud wabni maaja buu ku saxiixiyey rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika rabbi waxaan kaa magangeli min alfaqri faqrinimaan kaaga magangelayaa marka inaadan maal haysanin oo gacantaadu maran tahay xoolo adduunya ay ka maran yihiin weeyaan waxaad garan kartaa markaa faqriga inuu cudurada ka mid yahay oo la doonaya allah subxaana wa tacaala in laga magangalo walilqilati rabbiyo waxaan kaa magangelayaa maal la'aan baan kaa magangelayaa ama khayrkoo dhan inaan ka marnaado wax khayr ah inaanan markaa ka qayb qaadanin oo aanan la imaanin yaraan gacan yaraan baan kaa magangelayaa maalkaa la odhan karaa khayr oo dhan baa la odhan karaa ama qilaة اlcadadi aw اlmadad qofka markaa tiradiisii inay yaraato hadda maalan family haddaad tihiin inaad ilaahay ka baryadaan tiradiina inuu badiyo aan laydin yaraysan markaa wadillati baan rabbiyo kaa magangelayaa dulli baan kaa magangelayaa dadka inaad markaa agtooda ka noqoto qof xaqiran oo la yasayo oo aanan la tixgelin rabbiyo taasaan kaa magangeli wadillati baan kaa magangelayaa wa acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min an adlima inaan dadka dulmiyo ow udlama ama aniga la idulmiyo arrinkaa way dhacdaa markaa inaad markaa daalim noqoto ama madluum noqoto way u badantay bani aadamka inahu kaana daluuma jahuula alle subxaana wa tacaala waa kan yihi insaanka waa dulmi badane sidoo kale jahligiisana wuu badan yahay ilaahay marka aan ka magan bani aadamka iyo khalqiga ilaahay uu uumay inaanan dulminin ilaahayna aan ka magangalno inaan anagana la dulminin oo dulmi markaanala soo aadin ka magangal subax kasta rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ducada ama mar kasta markuu masaajidka u baxayu akhrin jiray ah. rabbiyow acuudu bika an azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calaya intaba way dhacda in lagu dulmiyo in lagugu xadgudbo in lagu sambiriirixeeyo markaa lagu helo subaxdii aroortii shayطaan uu meel xun kuu kaxaysto waa waxyaabaha allah subxaanaه wa tacaala laga magan galo weeyaan diladana markaa waa sida weeyaan ama dembi inaad ku dhacdo markaa dadkii ay ku yaraystaan oo ku sahladaan aynan markaa ku tixgelinin ayib rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam arrimahaas oo dhan buu allah subxaanaه wa tacaala ka magan geli jiray maxaa yeelay arrimahan hadday kugu dhacaan diintaadii way nuqsaamaysaa cibaadaad badanna lama iman kartid kadibna waxaa laga yaabaa in alle subxaanah wa tacaala aad u carootood sabri weysaa laga yaabaa arrimaa hadday kugu dhacaan faqri hadduu kugu dhaco gacan yaraan kugu dhacdo dadkii ay ku yaraystaan oo ku sahladaan kugu jeesjeesaan adiga naftaadii inaad nacdaa dhici karo marka allah subxaanah wa tacaala qadarkiisii aad u carooto ka magan marka intaynan kugu dhicin ka hor allah subxaanaه wa tacaala wuu kaa xifdinayaa oo kaa ilaalinayaa xadiidka ama ducada sagaashan iyo shanaad waxa weeyaan allahuma inii acuudu bika min jaari suu fii daari اlmuqaama faina jaara اlbaadiya yataxawal abu hurayra xadiidkaa warinaya waa xadiid صaxiixa weeyaan oo rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam ka sugan albukhaari baa markaa soo saaray fi اladab اlmufrad buu ku soo saaray wabnu abi shayba na wuu soo saaray alimaam albayhaqina wuxuu ku soo saaray fii shicab اliimaan oo shucab اliimaan kitaabka lagu magacaabo ayuu ku soo saaray albanina xadiidkan wuxuu yidhi waa xadiid xasan ah ayuu ku tilmaamay allahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min jaari suu daris xun baan kaa magangelayaa fii daari اlmuqaama daarta nagaanshaha yowma alqiyaama laga wadaa dariska xun adduunyada waa lagu rafaadayaa waayo waxaad ka qaadanaysaa maalan akhlaaqda xun baad ka qaadan dariskaaga hadduu xun yahay afkiisiibaa ku dhibaya caruurtiisiibaa ku dhibaysa dhaqankiisii xumaabaa ku dhibaya dariska xun marka allah subxaana wa tacaala waa laga magangalaa ilaah waxaa alla daris fiican isii markaad ilaaha ka magangelayso waxaad weydiisanaysaa daris fiican inuu ku siiyo fii daar muqaama daar almuqaama ayaan markaa ku weydiisanayaa daris fiican inaad isiiso daarmuqaama marka waxaa laga wadaa waa yowm alqiyaama laa muqaama lakum waa kan allah subxaanaه wa uu yidhi laa muqaama lakum dariska wanaagsanna hadda khayr badan baa laga helaa dariska waxaa la doonayaa in khayr lala raadiyo oo aadan markaa shar la doonan shar aadan u kaynsan ilmahaadii aad ka ilaaliso afkaagii aad ka ilaaliso rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam dariska wanaagsan wuxuu ku tilmaamay marka inuu ama dariskoo la wanaajiyo wuxuu ku tilmaamay allah rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam inuu iimaanka ka mid yahay iimaan la-aantana inay ka mid tahay dariskoo la xumeeyo iimaan la-aan weeyaan qofka iimaan xumadiisa waxaa lagu gartaa dariska hadduu xumeeyo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu leeyahay xadiis saxiixa wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin saddex jeer buu yidhi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam saxaabadu waxay yidhaahdeen man yaa rasuul allaahi rasuulka alla waa kuma qofka laawaha ah oo iimaanka laga qaaday rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu weeyaan qofka jaarkiisa uusan markaa ka magangelaynin dhibkiisa uusan ka magangelaynin kaasaa laga wadaa ha la iska ilaaliyo markaa dariska ha la ilaaliyo dhib yaanan loo geysanin khayr markaa ha lala doono oo markaa khayrka ha loo geeyo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam markaa wuxuu yidhi daris xun baan kaa magangelaya faina jaara albaadiya baadiyaha dariskiisa yataxawal wuu guurayaayo wuu wareegayaa wuu guuri ilan baadiyaha waad aragteen dadku hadday wada degaano waxyar daris ahaadaan dadkii waa kala guuraya roob baa dhacaya ninba dhinac buu u baxaya dad dhinac bay u noqonayaan midig qaar hor bay aadayaan meeshaas hadaaq fiican bay leeyihiin laakiin daar almuqaama haddii dars xun aada hesho ama magaaladii oo kale dheh maqaamadii waxaa laga wadaa magaaladii iyo townkii baa laga wadaa town qof kula soo degay iyo gurigaa deganta apartmentiga ka hor yimid miyuu kaa guuraya gurigii khaasatan hadduu raqiis yahay kaama guuri adiga inaad ka guurta mooye rasuulkeena sal allahu alayh wasalam marka wuxuu leeyahay jaara suu baan kaa magangelayaa daara almuqaama guriga aan deganahay ee aan degayo fa ina jaara albaadiya jaara albaadiya yataxawal markaa wuu wareegayaayo markaa wuu guurayaa mm, daar almuqaama marka waxay leeyihiin wuxuu noqon karaa daarta aad degantahay azawja xaaskii wاlkhaadim qofkii kuu shaqaynayay wالصidiiqi اlmulaasim saaxiibka mar kasta kula socda sidoo kale waxaa laga faa'iidaysan haddaad yeelato daris xun in laga guuro oo laga fogaado inaad ka wareegto rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a nin baa u yimid wuxuu yidhi rasuulka allow daris xun baan leeyahay ee maxaan sameeyaa wuu i dhibay wuxuu yidhi waxaad samaysaa orod gurigaaga tagoo alaabtaada soo qaadoo jidka soo dhig shaarica soo dhig markay dadka ku weydiiyaanna waxaad tidhaahdaa dariskii baan ka guurayaayo idhibay ninkii sidii buu sameeyey alaabtii buu banaanka soo dhigay nin kastoo soo mara wuxuu leey war maxaa dhacay ninkaasaa idhibay ninkii bay habaarayaan marka war khayr beelaha maxaa ku dhacayoo dadka dariskiisa uu dhibayaa dadkii markay soo mareen ninkii isagana waa loo sheegay wuu maqlayaa markii dambe u ninkii u tegay wuxuu yidhi waniga raalli aho mar dambe kuma dhibayo dhibka uma geysanaye soo noqo ha gurigii deg dad sameeyena sidaa way jiraan culamo markaa noo sheekeeyey oon ka warqabnay dariskooda uu dhibay kadibna ka guurayo isaga cararay kadibna dadkii dhibayey balaaya ku dhacday musiibo junuun iyo jinni iyo waxaa laga saari waayey mixnaday ka bixi waayeen facalaa kulli xaal ilaah laga magangalo markaa allahuma inii acuudu bika min jaari suu daris xun baan kaa magangelayaa fii daar almuqaama degenaanshaha daarteedii waxa weeyaan zawjo xun baan kaa magangelayaa weeyaan ama waxaan kaa magangelayaa saaxiib xun qof ila shaqeeyo markaa xun saaxiibka xun rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ilaahay wuu ka magangeli jiray wuxuu odhan jiray wa acuudu bika min sadiiqin maakir caynuhu taraanii wa qalbuhu yarcaanii in ra'aa minii xasana dafanaha wain ra'aa minii sayi'a adaacaha ilaah waxaan kaa magangelaya saaxib xun rafiiq xun oo dabeecadihiisa maxay in ra'aa minii xasana dafanaha wanaag markuu igu arko wuu aasaya ma sheegayo wain ra'aa minii sayi'a waxun hadduu igu arkaan adaacaha idaacad buu qaadanayaayo wuu faafinaya sadiiqin maakir sadiiq markaa dhagar badan baan kaa magangelaya caynuhu taraanii indhihiina ay qabanayaanoo ila socdo i garanaya meel kastoon marayo wa qalbuhu yarcaani qalbigiisana ilaalinaya ilaahay aan ka magan markaa jaarisu faina jaara albaadiya baadiyaha jaarkeeda yataxawal wuu guurayaayo wuu wareegaya laakiin magaalada jaarkeeda ma wareego ducada sagaashan iyo lixaad ee rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan allaahuma inii acuudu bika rabbi waxaan kaa magangelayaa min qalbin qalbi laa yakhshac aanan khushuucaynin wacdigii aanan markaa ku khushuucaynin waanadii aanan qaadanaynin mawcidadii aynan ta'iirinaynin nasiixadii waxba aynan u taraynin waa qalbi markaa engegay weeyaan kii hadda aan soo marnay min qalbin laa yakhsha allahna subxaanahu wa tacaalaa wuxuu u goodiyey dadka quluubtooda ay adag tahay ee markaa dikriga ilaahay uusan anfacaynin fawaylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah ulaa'ika fii dalaalin mubiin weyl iyo halaag wuxuu u sugnaaday kuwa qalbigooda uu engegay oo min dikrilaahi allah subxaanahu wa tacaala xuskiisa iyo xasuusashadiisa aanan garanayno xaggaa uu ka engegay kuwaas wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala waa kuwa baadiyeysan marka ilaah laga magangalo wa min ducaa'in rabbiya waxaan kaa magangelayaa duca aan markaa laa yusmac aanan markaa la aqbalaynin laa yustajaab ducadaa markaa waxay noqon kartaa inuu qofku allah subxaanaه wa tacaala ka baryo waxyaaba aanan bannaanayn maala qaiicaة الraxim haddaad ka barido markaa ducadaadii lama aqbalayo xaaraan haddaad cunto ducadaadii lama aqbalayo ilaahay marka inuu kaa ilaaliyo waxyaabaha ducooyinka in la aqbalo reebo dhan ilaahay inuu kaa ilaaliyo wa min ducaa'in baan rabbiyo markaa kaa magangelayaa laa yusmacu ay laa yuqbalu weeyaan aanan la aqbalaynin maxaa yeeley allah subxaanaه wa tacaala waa samiic weeyaan qariib weeyaan mujiib ducaa weeyaan ducooyinka alle subxaanaه wa tacaala wuu aqbalaa ducada haddaan marka laga aqbalin khayroo dhan baa lagaa reebay ilaah ka magangal marka ducadaada inuu aqbalo wa min nafsin baan kaa magangelayaa nafs rabbiyow laa tashbacu aanan dhargaynin laa taqnac aanan qancaynin wax kastoo la siiyo khayr dhan haddii la siiyo maaloo dhan wuxuu raadinayaa maal kale xalaal haddii la siiyo xaaraan buu raadinayaa adduunyadii unbuu daba ordayaa naf aanan markaa dhargaynin oo qanaaco aanan lahayn ka magangal allah subxaana wa tacaala wa min nafsin laa tashbac wa min cilmin baan rabbiyow kaa magangelayaa laa yanfacu waxba aanan taraynin allahuma callimna bimaa yanfacunaa soomaa hataan ku ducaysanaynay ilaahu na barra waxna anfaca markaa cilmi markaad aanan ku anfacayn haddaad barato ka war sixir haddaad barato ka war indha sarxaad haddaad barato ka war ma cilmi ku anfacaya music sida loo garaaco haddaad barato ka war asnaamta sida loo sawiro haddaad barato ma cilmi ku anfacaya wa acuudu bika rabbi waxaan kaa magangeli min cilmin laa yanfac cilmi aanan anfacaynin acuudu bika rabbi waxaan kaa magangelayaa min haaulaaءi اlarbac afartaasaan kaa magan gelayaa buu yihi rasuulkeena sal اllahu alayhi waaalihi wasalam qofka waxa weeyaan adduunyadiisii iyo aakhiradiisiibuu afartan ku waayaya hadday ku dhacaan qalbigaaga hadduu khushuuci waayo oo ducadaada la aqbali waayo oo naftaada ay dhargi weyso marka wixii lagu siiyey cilmigaaga hadduu ku anfici waayana intoo dhan waa halaag weeyaan qalbigaaga hadduu adkaado oo ducadaadii aan la aqbalin xaaraan darteeda naftaadii aynan dhargaynin qanaacola'aan darteeda cilmi aanan ku anfacaynin markaa inaad barato waxyaabahaasoo dhan waxaa weeyaan waxyaaba aad iyo aad u liita weeyaanoo dadka lagu imtixaamo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam afartaasuu ilaahay ka magangeli jiray qofka muslimka waxay uga habboon tahay inuu ducadan xifdiyo afartaana allah subxaanahu wa tacaala uu ka magangalo xadiidka markaa waa xadiid saxiixa weeyaan sidaan sheegnay atirmidi baa soo saaray kitaabu dacawaat saxaabiga warinaya xadiidkan waxa weeyaan zayd ibnu arqam baa lagu magacaaba waa saxaabiga markaa jaliilka ah weeyaan ducada isagaa rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam ka wariyey ducada sagaashan iyo toddobaad rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allaahuma inii acuudu bika min yowmi suu wa min leylati suu wa min saacati suu wa min saaxibi suu wa min jaari suu fii daari اlmuqaamah xadiidka waxa warinayo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ka wariyey cuqmata bni caamir aljuhani baa ka wariyey waa xadiid saxiixu aطabaraani baa soo saaray alimaam moxamed bn mascudiin alalbanina wuxuu yihi raximah اllah xasanahu fi silsila aصaxiixa kitaabka asilsila asaxiixa wa shay-un min fiqhihaa buu xasan kaga dhigay waa kitaab aada iyo aada u fiican oo qofka aalibulcilmiga inuu daalacdo ay u fiican taha weeyaan rasuulkeena sal allahu calayh wasalam arrimahan buu ilaahay ka magangeli jiray allaahuma innii acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangelayaa min yowmi suu maalin xun baan kaa magangelayaa marka maalin inaan subaxaysto dhib badan oo maalintaas shar aan la kulmo fuxshi aan la kulmo wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn inaan la kulmo maalin maalmaha ka mid a ah baan ilaahu kaa magangelaa min yowmi suu maalin xun baan kaa magangelaya maalinta maalan balaha uu soo degayo dhibka u dhacayo taasaan kaa magangelaya wa min leylati suu baan rabbiyow kaa magangelayaa leylati suu habeen xun baan kaa magangelayaa waa habeenada markaa ama shar uu soo degayo ama cudur uu imanayo rabbiyow inaad iwaafajiso rasuulkeena sal allahu calayhi waalihi wasalam waxaan soo marnay inuu yidhi sanadkii habeen habeenada ka mid ay cudurradu soo degaan cudurkao dhan hal habeen oo sanad ka mida ah la soo dejiya rasuulkeenna sal allahu alayh wasalam wax kastuu noo sheegay wuxuu yidhi markaa is-ilaaliya weelasha waxaad ku cuntaan oo dhan wax lagu cuno hala daboolo oo cudurka calooshaiiusan kaa gelin weel biyo lagu shubto hadday jiraan weelkii in la daboolo mid raashin lagu rito in la daboolo jikada waxa yaalloo dhan in la afgembiyo dadku haddee miyay ka warqabaan sunnadii rasuulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam waa la hilmaansan yahay wa min leylati suu baan kaa magangelayaa habeen xun wa min saacati suu saacad xun baan rabbiyo kaa magangelayaa ha oo rabbiyo asminadooo dhan xifdi weeyaan rabbiyow maalintii ilaali oo habeenkii ilaali oo saacadihii rabbiyow ilaali ilan maalintii habeenkii saacaday leeyihiin soo maa saacad xunoo markaa dad xun inaan la kulmo dhib ii geysta baan rabbiyow kaa magangelayaa wa min saaxibi suu iyo saaxib xun baan kaa magangelayaa saaxib xunoo markaa khayrka aanan ii sheeginee sharta ii sheega macaasida iyo horseedaan kaa magangelayaa rabbiyow inaan la kulmo wa min saaxibi suu saaxiibkii maalan zawjadiina way noqon kartaa xaas xun baa rabbi uu kaa magangelay inay ugu xumaato kii kula shaqaynayey wuu noqon karaa wa min saaxibi suu baan kaa magangelayaa qofka saaxiib xun hadduu yeesho oo macaasida uu horseedo oo uu raaco yowma alqiyaama saaxibkaas beri buu kaa noqonaya maalintaa fartaa la qaniini doonaa ninka daalimka ah maalintaa fartuu qaniini yowma alqiyaama oo qofka kale raacay wa yowma yacadu الظaalimu calىa yaday yaquulu yaa laytani اtakhadtu maca arasuuli sabiila shallaaydaday daay maxaan markaa rasuulka u raaci waaye yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaana khaliila shallaytaday daay maxaan qofkaa saaxiib uga dhigtay wa min saaxibi suu ilaahay ka magan gal wa min jaari suu rabbiya waxaan kaa magangelayaa jaad xun baan kaa magangelayaa fii daari اlmuqaama daarta deganaanshaha inaan saaxiib xun la kulmo oo uu daris ila noqdo taasaan rabbigu kaa magangelaya waan soo marnay rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam inuu ka magangeli jiray magaalada dariska ee markaa saaxiib la noqda ee deris la noqda waayo wuxuu yidhi fa ina saaxib albaadiya wajaal albaadiya taxawal buu yihi rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ducadaanna markaa waa duco aad iyo aad u wanaagsan oo shaamil ah oo waxyaabo badan kulansanayso rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam arrimahaasoo dhan ilaahay uu ka magangeli jiray waa tusid annaga uuna tusayo isaga allah subxaanahu wa tacaala wuu ilaaliyey qalbigiisa wuu ilaaliyey hawuu ka ilaaliyey wamaa yantiqu cani اlhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxaa allah subxaanaه wa tacaala rasuulka akhlaaqdiisa wuu hagaajiyey oo inaka la calىa khuluqin cadiim buu allah subxaanaه wa tacaala yidhi waa annaga marka waxa nala barayo inaan ducadaas ilaahay ka barino inaan arrimahaas oo dhan aanan la kulmin oo allah subxaanaه wa tacaala uu naga badbaadiyo dhibkaadana marka kasta allah subxaanaه wa tacaala uu sheego isaga un baa marka dhibka naga qaadi kara oo arrimaha aan ka cabsanayno ilaahay isagaa naga magangelin kara abuu yuusuf yacquub waa kan ku ducaystay uu yidhi innamaa ashkuu bahii wa xusnii ila allah waxaan u dacwoonayaa un um, dhibkayga iyo murugtayda ilaahay un baan marka u sheegaa ducada sagaashan iyo sideedaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allaahuma inii as'aluka aljanna wa astajiiru bika min annaar halaaثa maraatin saddex jeer qofka inuu ku ducaysto allaahumma allow innii as'aluka waxaan ku weydiisan aljannaan ku weydiisanayaa jannada waa ta allah subxaana wa tacaala uu tilmaamay waxa weeyaan waa meel khayr badan weeyaan qofkii gala allah subxaana wa tacaala wuu u nicmeeyey ukuluhaa daa'im wa tilka cuqba aladiina اtaqow waa daarta kuwa allah subxaana wa tacaala ka cabsada weeyaan qofkii janno allah subxaana wa tacaala weydiistana saddex jeer allahuma inii asaluka aljanna haddaad tidhaahdo jannadiibaa iyadana ilaahay baryaysa oo odhanaysa ilaahu qofkaa ii keeno isoo geli naar ilaahay markaad ka magan gashana naartiibaa iyadana ilaahay baryaysa odhanaysa ilaahu qofka ha ii keenin oo iga badbaadi allaahuma inii asaluka aljanna rabbiyow jannaan ku weydiisan wastajiiru bika min annaari rabbiyow naarna waan kaa magan allahuma ajirnii min annaari weeyaan waa duco markaa aada iyo aada u wanaagsan oo la doonayo markaa qofka muslimka inuu ku ducaysto ha dadkii wanaagsanaa saasay ku ducaysan jireen saxaabadii saasay ku ducaysan jireen ilaahay janno in la weydiisto naar laga mangalo saxaabadu buu rasuulkeena sal allahu alah wasalam ducooyinkan u dardaarmay qaar badanba wuxuu yidhi war maxaad samaysaan ood ku ducaysataan saxaabiga jaliilka waa kan yidhi rasuul allow ilaahay baan janno weydiistaa naarna waan ka mangala rasuulkana sal allahu alay slam wuxuu yidhi sidaan baan sameeya ayib allahuma inii acuudu bika allahuma inii asaluka aljanna rabbiyow jannan ku weydiisanayaa wa acuudu bika min annaar naarna rabbiyo waan kaa magangelayaa alaaa maraad qofka isku dayo arrinkaa inuu sameeyo ayb xadiidka markaa waa xadiid saxiixa weeyaan akhrajahu atirmidiyu baa soo saaray kitaabu sifati اljanna ayuu ku soo saaray jannada sifadeeda waana xadiid saxiixoo saxaxu اlalbaniy fii saxiixi tirmidiy sidoo kale lafdi kale wuxuu ahaa oo rasuulkeena sal allahu alيyه wasalam laga warinayo abu ayaa xadiidkan warinaya man sa'la اllaha اljanna qofkii ilaahay janno weydiista ثalaaثa maraatin saddex jeer qaalat iljanna jannadu waxay odhanaysaa allaahuma adkhilhu ljanna ilaahu janno geli jannadiibaa kuu ducaynaysa waman istajaara min annaari qofkii ilaahay naar ka magangalana alaaa maraatin saddex jeer qaalat innaaru naartii waxay odhanaysaa allaahuma ajirhu min annaar ilaahu naarka ilaali markastoon ducaysanno waxa weeyaan makhluuqaadka ilahay waa kuu ducaynayaan hadda malaa'igtaa kuu ducaynaysa ahluliimaan ducooyinka aan rabin inaan baraarujinno oo qur-aanka ku sugan oo sheekha sheekh saciid ibnu wahafna uusan sheegin waxaa ka mid a ducadan malaa'igtu ay ugu ducaynayaan ahluliimaanka allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi fii suurati alkaafir aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu kuwa waxay u ducaynayaan dembidhaaf ilaahay u weydiinayaan kuwa iimaanka laga helay waxay odhanayaan rabbanaa wasicta kula shayin raxmata wacilma fakfir liladiina taabuu malaa'igtii baa ugu ducaynaysa ilaaha waxaad u dembi dhaaftaa kuwa toobad keenay raxmadaadu way badan tahay naxariistaadu way badan tahay watabacuu sabiilaka jidkaadana raacay rabbiyow markaa dembigooda dhaaf waqihim cadaaba aljaxiim ilaahow markaa jaxiimana ka ilaali cadaabta jaxiimo lagu magacaabo rabbanaa rabbiganow waadkhilhum rabbiyow geli jannaati cadnin ilatii wacadtahum jannadii markaa oo nagaadid ahaydood u yaboohday waman salaxa iyo qofkii wanaagsanaadoo min aabaa'ihim aabbayaalkood wa aswaajihim xaasaskooda wa duriyaatihim owlaaddooda innaka anta alcasiizu alxakiim malaa'igtii baa u ducaynaysa marka waa duco fiican oo iyadana lagu ducaysanayo malaa'igtiibaa waxay leedahay ilaahow dadka wanaagsan ee iimaanka laga helay jannana geli naarna ka ilaali waa ducadan oo kale markaa allahuma innii asaluka aljanna wa astajiiru bika waxaan kaa magangeli min annaari ducadan lagu ducayso oo waxaad tiadhahaa rabbanaa wasicta kula shayin raxmata wacilma faqfir liladiina taabuu waاtabacuu sabiilak waqihim cadaaba aljaxiim rabbanaa waadkhilhum jannaati cadnin alatii wacadtahum wman salaxa min aabaa'ihim waaswaajihim waduriyaatihim inaka anta alcasiizu alxakiim ducada sagaashan iyo sagaalaad ee sheekhu uu soo guuriyey kitaabkan wanaagsanee adducaa uu ku soo guuriyey waxa weeyaan inuu qofka ku ducaysto allaahuma faqihnii rabbiyow fahamsii fi diini diintae fahamsii allaahuma callimnii ilaahu ibar alkitaaba kitaabka allah subxaanahu wa tacaala ibar iyo walxikma sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam rabbiyow ibar inuu qofku taa ku ducaysto ducadan sheekhu wuxuu leeyahay waxaa tusaya yadullu calayhi riwaayaة اlbukhaariyi wa muslim fii ducaaءi الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam libni cabaasin radia allahu canhuma ducadan waxaa laga qaadanayaa ducada rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam cabdullahi bni cabaas uu ugu duceeyey cabdullaahi wuxuu ahaa wiil yar oo wuxuu ka mid ahaa dadkii rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam rumeeyey wuuna cilmi badnaa saxaabada wuxuu ku jiray ugu cilmiga badan buu ku jiray cabdullahi bin cabaas khaasatan tafsiirkan qur rasuulkeena sal allahu alay waslm baa u duceeyey muxuu ugu duceeyey wuxuu ugu duceeyey allaahumma faqihhu fi ddiin wacallimhu atta'wiil sidaasuu ugu duceeyey allaahuma callimhu alkitaab saas ugu duceeyey rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam marka inaan ku daysanno cabdullaahi bnu cabbaas ducadii rasuulkeena sal allahu alيh wasalam ugu duceeyey oo allahuma calimhu اlkitaaba wاlxikma uu ugu duceeyey taas weeyaan taasaa laga qaadanaya qofka muslimka marka inuu ducada ka soo qaato oo soomin guuriyo oo ducadii ibni cabaas loogu duceeyey isagana uu ku duceyso waa shay fiican weeyaan allaahuma faqihnii rabbiyow ibar oo ifahmsii fi diini diinta ifahmsii diintoo la fahmana waxay ka mid tahay khayrkay ka mid tahay alle subxaana wa tacaala qofka uu siiyo rasuulkeena sal allahu calayh wasalam xadiidkii mucaawiya bni abi sufyaan radia allahu canhuma wuxuu yidhi man yuriid illaahu bihi khayran ilaahay qofku khayr la doono yufaqihu fi diini diintuu fahmsiiyaa waxaa laga qaadan ibnulqayim aljawsiya raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa laga fahmayaa qofka ilaahay khayr uusan la doonin diinta ma fahmsiiyo qofkii ilaahay khayr uu la doonayna diintuu fahmsiiya bi alxadiidi sidaasuu yidhi ibnuqayim aljawsiya kitaabkana markaa in la barto allah subxaanah wa oo la xifdiyo waxay ka mid taha waxyaabaha sharafka lagu helaya weeyaan kitaabka allah subxaanah wa in la xifdiyo la barto rasuulkeena sal allahu alayh wasalam xadiidkii cumaan ibni cafaan waa kan yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa idinku khayr badan dadkoo dhan ugu khayr badan qofka markaa diinta barta ee haddana dadka sii bara sidaasaa lagu ducaysanayaa allaahuma callimnii اlkitaaba wاlxikma rabbiyow kitaabka iyo sunnada ibar taasaa lagu ducaysanayaa xadiidka waa xadiid saxiixa waan soo marnay waana duca runtii aad iyo aada u fiican ayib ducada boqolaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allaahuma inii acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangelayaa an ushrika bika inaan kuu shariig yeelo wa ana aclam anigoo markaa garanaya inaan shirki ku dhaco wa astakfiruka rabbiyow waan kuu dembi weydiisanayaa inaad ii dembi dhaafto limaa laa aclam wixii aanan garanaynin rabbiyow inaad ii dhaafto ducada waa duco fiican weeyaan waana saxiixo weeyaan oo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam macqil ibnu yasaar baa ducadan ka warinayay xadiidkan waxaana soo saaray albukhaari baa wuxuu ku soo saaray fi ladabi اlmufrad waana xadiid saxiixo sugan weeyaan xadiidka qisuu lahaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam abu buu maalin maalmaha lamid eh, la hadlay wuxuu ku yidhi yaa abaa lishirki akhfaa min dabiibi namli qofka shirkiga wuxuu uga fudud yahay inuu u yimaado waxaa lagu magacaabo dhowryo casta ama quraanjada lagu magacaabo oo habeenkii soconaysa sidaadan u arkaynin baad shirkina u arkaynin inaad ku dhacdo quraanjo habeen socota miyaa la arkaya ma la arki karaa sidaasoo kaleo shirkigii idiin soo gelayaad ugu dhacaysaan saddex jeer buu rasuulkeena sidaa ku yidhi kadibna wuxuu yidhi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam abubakar wuu jeclaa khayr badan buuna u sheegay waan soo marnay ducadii uu baray ee bakar uu weydiistay salaadda inuu ku ducaysto kadib wuxuu yidhi alaa adulluka calىa shayin idaa facaltahu dahaba canka qaliiluhu wa kaiiruhu ma kuu sheegaayuu yidhi shay hadaad samayso shirkiga kiisa yar iyo midka weyn weynbu aadan ku dhacayn oo kaa fogaanayo haayuu yidhi abubakar rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi sidaan ku ducayso allaahumma inii acuudu bika rabbiyow waxaan kaa magangeli an ushrika bika inaan kuu shariig yeelon wax kula wadaajiyo cibaadadaadii inaan dad kale kula wadaajiyo ilan allah subxaanaه wa tacaala cibaadado dhan isagaa iska leh shirkiga alle subxaanaه wa tacaala ma aqbalo inii acuudu bika an ushrika bika inaan kuu shariig yeelo wa ana aclam anigoo garanaya shirkigana waad garanaysaan ina shirka la dulmun cadiim waa kan luqmaan wiilkiisa markuu la hadlayey naseexadii ugu horeysay uu siiyey waxay ahayd yaa bunaya laa tushrik biاllah ilaahi haw shariig yeelin cibaadadiisa waxba ha la wadaajinin ina shirka la dulmun cadiim sidoo kalena allah subxaanaه wa tacaala qofkii u shariig yeela ma cafinayo camalkii loola shariig yeelayna allah wuu ku soo celinayaa oo ma aqbalayo allah wuxuu leeyahay fii kitaabihi اlkariim ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafo haddii loo shariig yeelo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin shirkiga waxaa ka soo sokeeya allah subxaana wa tacaala qofkuu doono ugu dhaafa facalaa kulli xaal ducada waa duco aad iyo aad u sharaf badan oo wanaagsan oo qofka waxyaabo badan ka ilaalinaysa riyaha aan soo maraynay iyo suska iyo ismaqashiinta iyo ilaahay loo shariig yeelo kulli way kaa ilaalinaysa allahuma inii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclam wa astakfiruka rabbiyo waxaan ku dembi dhaaf weydiisanayaa inaad ii dhaafto limaa laa aclam waxa aanan garanaynin darsigeenni caawana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wsal allah wslm calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin Gracias.